بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد naarta ilaahay سبحانه وتعالى waxaa la leeyahay subxaanahu wa tacaala yowma naquulu lijahannama hal imtala'at maalin aanu oran doono jahanamooy ma dheregti ma buuxsanti wa taquulu hal min masiid iyaduna waxay oran doontaa wax dheeraada ma lahaya yacni ma buuxsamayso wey jahannama naarta la yidhaahdo naartaas kulaylka badan jahanamo sifadeeda ama tilmaanteeda uu nebigii noo sheegay sala allahu calayhi wasalam maalinta qiyaamaha ah. uu yidhi awalan isaga oo nooga warramaya weynaanteeda iyo xooggeeda uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam jahannamo ayaa la keenayaa maalinta qiyaamaha waxaana ay leedahay sabciina alfan zimaamin toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam hoggaan kastana waxaa jiidaya sabciina alfan malakan toddobaatan kun oo malag ayaa jiidaya buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam halkii hoggaanba toddobaatan kun oo malag ayaa jiidaya toddobaatan toddobaatan lagu dhiftay waad dareemi karaysaa marka malaayiin malag ah malag ayaa celcelinaysa maalinta qiyaamaha ah, waa la keenayaa buu yihi nebigu sala allahu caleyh wasalam maalintaasaa marka ilaahay ka warramayaa subxaanahu wa tacaala oo dadkii mujrimiinta ahaa ay arkayaan oo usoo baxbaxsanayso naartaas nebigii baa noo fasiray sala allahu calayhi wasalam kulaylkeeda aad iyo aad ayuu u daran yahay wuxuu noo sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa uu ku yidhi dabkan adduunka aada isticmaalaysaan ee kulaylka badan aynu aragnay waxa uu u dhigmaa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam juz min sabciina juz-an hal juz ama hal qeyb oo ka mida toddobaatan qeybood oo naarta kulaylkeeda ahwd macnaha waxa weeye sagaa lixdan iyo sagaal eh, sagaal mar ayay ka kulushahay naartu dabka maanta aynu isticmaalayno waa hal juz ama hal qeyb oo ka mida toddobaatan qaybood oo naarta kuleylkeedu ka kooban yahay marka ayay saxaabadu waxay yidhaahdeen radia allahu tacaala canhum yaa rasuul allah wallaahi dabkaanba haddii uu ahaan lahaa waa nagu filaan laha hadday dabkaan leekaan lahaydba intaan keliya hadduu naarta ahaan lahaa waa nagu filnaan lahayd bay yidhahdeen saxaabadu radia allahu tacaala canhum kulaylkeeduba hadduu intaan keliya leekaan lahaa waa nagu filnaan lahayd bay yidhahdeen sidaynu aragnay dabka aynu maanta isticmaalno gaaska ama korontada ama xaabada inta la shido dabka la isticmaalo ee aynu cuntada ku karsanno aynu aragnay cuntada lagu kariyo ee kulaylka badan qof daqiiqad uma adkaysan daqiiqad iska daaya second uma adkaysan karto hal ilbiriqsi uma adkaysan karto maxaad u malaynaysaa marka toddobaatan kiis dabkaa kulaylkiisa maxaad u malaynaysaa marka xaraaraddu markay intaas tahay maxaad u malaynaysaa marka intay laag tahay wey marka waxay ku tusinaysaa inay aad iyo aada u kulushahay walidaalika baa nebigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi jahannamo ayaa is cuntay adduunkii baa la joogaa hadda wey way iscunta buu yidhi ta'kulu bacduhaa bacdan iyadii baa iscunaysa takaadu tamayazu min alghayd sida ilahay u yidhi subxaana wa tacaala inay googo'do ayay ku sigatay caro darteed way caraysan tahay waxay u caraysan tahay dadkii ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala ahlu naarka ahaa ee ilaahay madax ku madax adeygay inay gubto bay u caraysan tahay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam way iscunaysaa naartaas kadibna ilaahay bay subxaanahu wa tacaala waxay weydiisatay waxay tidhi yaa rabbi anigii baa iscunaya waxaan cunana ma hayo markaas baa ilaahay wuxuu siiyey subxaanahu wa tacaala nafkhatayn ama laba mar ayuu siiyey inay neefsato buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam shitaaga xilliga kulaylka ah shitaaga xilliga hadda aynu ku jiro qaboobaha ah iyo xilliga kulaylaha ah markaas buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam kulaylka tirada badan oo aad helaysaan xilligaas waxa weeye naartii kulaylkeedii wey neefteedii wey soo neefsanaysa qabowga aad iyo aadka u daran markaad helaysaanna waxa weeye buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam iyadana naartii oo neefsanaysa wey marka naartu labada dhinacba waxbay ku dishaa qabow tiro badanna waa leedahay kulayl tiro badanna waa leedahay marna qabow tiro badan ayay wax ku dilaysaa marna kuleyl tiro badan ayay wax ku dilaysaa naarta marka noocaasa wey ee sidaa u kulul wey aad iyo aadka u kulul walciyaadu billaah ilahi baynu ka magan galnay subxaana wa tacaala aadka u kulul naartaas ayaa nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu caleyh wasalam inay naarta iyo jannadu isu faaneen iyagii baa murmay muran naartu waxay tidhi anigu waxbaan gubaa mujrimiinta lay keena waan gubaya jannaduna waxay tidhi anigu dad baan ugu nimcaysanaya ugu raaxaysanaya dadka wanaagsan oo ahlu khayrka ah ayaa imaanaya ugu raaxaysanaya ilahay baa markaa u garqaaday subxaanahu wa tacaala oo yidhi adigana wixii caradaydu ku dhacdo ayaan halkaa ayaan ku geynayaa oo kaga arsanaya adigana raxmaddayda waxay ku dhacdo ayaa kuu imaanaysa oo aad kugu raaxaysanaya naartaas markaa kulaylka badan wey ee nebigu nooga warramay sala allahu calayhi wasalam ee tilmaanteeda dadka ahlu naarka walciyaadu billaah ilaahay meelo badan qur-aan kaga warramayo subxaana wa tacaala noo sheegayo alle subxaana wa tacaala inay jirka gubayso oo dhammaynayso kadibna xanuunkii qofka qabanayey markii xanuunkii jirkii dhammaado markii jirkii dhammaado xanuunkii waa iska yaraanaya maxaa jira jirkii dhan waa gubti kadibna juluuddii la bedelayo mar labaad ilahay noo sheegayo subxaana watacaala juluuddii ama haraggii mar labaad la bedelayo kulamaa nadijat juluuduha badalnaahum juluudan hayrahaa liyaduuqu lcadaab ilahay yidhi subxana wa mar allaale markii maqaarkii gubto oo dhammaadoba xisaaskii iyo dareenkii uu meesha ka tagoba mid kale ayaanu ku bedelaynaa buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala sidii ay sidii mar kale oy u dhadhamin lahayd xanuunkay u dhadhamin lahayen walciyaadu billah naarta noocaasa wey cuntadeeda meesha taal oo laga cuno zaquum weeye walciyaadu billaah waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yusminu walaa yugnii min juuc sida ilaahay noo sheegayo subxaana wa tacaala waa geed qodaxyeed weeye qofku uu laqayo oo uusan liqi karahayn cuntuu u baahanaya kadibna geed qodaxeed baa loo keenaya laysa lahum dacaamun ila min dariici baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxay yidhahdeen culimmadu dariicu waa geed qodaxeed geed qodaxeed ayaa loo keeni markay gaajoodaan oo gaajo qabato kadibna cuna ayaa la odhanaya ma cuni karayaanoo way laqayaan halkaa ayuu istaagayaa kadibna markuu halkaa istaagaan ou dhinacana aadi waayo ayay biyo u yeedhanayaan bimaa'in kalmuhli yashwi lwujuuh baa loo keenaya waxaa loo keenayaa sida kuwa waxay noqdeen biyo gufurta ama saliidda markii la karkariyo gufurta iyo waxa ka soo hara ah kuwaas oo kale ayaa loo keeni markaas buu yashwi lwujuuha wejiga ayuuba gubayaa intuusan imaanba wejiga ayuuba soliba intaanay gudaha tegin laakiin wamaca daalika haraa daran ayaa haya oo way cabbi biyihii sida ilahay noo sheegayo subxaana wa tacaala oo markii ay biyaha cabbaan faqadaca amcaa'ahum waxay googoynaysaa walciyaadu billaah mindhiciradii ayaa markaa googo'aya oo gadaal ka soo daadanaya walciyaadu billaah cabbitaankeedu waxaa weye cuntadeeduna waxaas wey min maai sadiid wey sida ilaahay nooga warramayo subxaana wa tacaala min maai sadiid sadiidkuna malax wey dadkii ahlunaarka ahaa naftoodii ee la gubay markii la gubo ayay biyihii meel lagu shubi waxaan leeyahay wasakhdii ka timi ayaa culimmada qayb baa sheegtay tafaasiirta iyo inkastoo xadiis saxiixi uusan anugu kolley anigu aan arag ayuu tog noqonayaa togaya kadibna kuwaa ayaa marlabaad la siinaya laakiin qur-aanku waa kaa nooga warramaya oo sadiidka ayaa la waraabinaya walciyaadu billaah nebiguna wuxuu noo sheegay sala allahu alay wasalam khaasatan si gaara dadka kibirka badan in la waraabin doono buu noo sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam biyaha sadiidka la waraabin doono cusaaratu ahli naar buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam ahlu naarka wixii laga miiray miiritaankii sida casiirka loo miiro oo kale loo miiray malaxdii iyo qurunkii iyo dhiiggii iyo wixii isu tegey ayaa dib dambe iyagoo kulul ayaa haddana dib dambe loo siin doonaa walciyaadu billaah sida uu noo sheegayo nebigeennii sala allahu calayhi wasalam walciyaadu billaah naartaa foosha xun wey dharka meesha laga qaato ilaahay subxaana wa tacaala waa nooga warramaya xariir ma aha dahabna lagama qaato sida jannada looga qaato oo kale laakiin ilaahay wuxuu noogu sheegayaa subxaanahu wa tacaala dharkeedu inuu yahay qadiraan buu ilahay noo sheegaya subxaana wa tacaala saraabiiluhum min qadiraan watakhshaa wujuuhahum naar baa ilahay yidhi subxana wa tacaala diricyada ama dharka ay gashanayaan qadiraan wey qadiraankuna daamurta la karkariyo wey daamurta ama waxa laamiga laga samayo markii la karkariyo waad garanaysaayo way kugu dhegaysaa kuwa ayaa dhar looga dhigi oo suraawiil iyo dhar ay qaataan iyo duruuc ayaa looga dhigi oo loo gelin markaa ayuu ku dhegi oo gubi walciyaadu bilah isagana wuu sii gubaya walciyaadu bilah dharkaa ayaa meesha laga qaadanaya walciyaadu bilah dadka ahlunaarka ah maanta sidaynu aragnay geerida waa necabnahay wax geerida ina ka necab yaraatee ma jirto shilimaadka waxay kaaga dhammaanayaan waxay kaaga dhammaanayaan caafimaaddoon iyo nafcelis celis ayay kaaga dhammaanayaan bal in xoogaa yar nafta kugu sii jirto maalmo nafta kugu sii jirto bilo nafta kugu sii jirto ayay lacagtu kaaga dhammaanaysa haddii la yidhahdo daqiiqad wax adoo milyaneer ah daqiiqad baad sii noolaanaysaa waxaagoo dhan bixi waad bixinaysaa laakiin maalintaa dadka ahlunaarka ahi waxa ay jeclaanayaan oo ay doonayaan inay dhintaan bay doonayaan geeridiibaa arji loo qoranayaa maalintaa oo waxaa la odhanayaa ahlunaarkii waxay odhanayaan waryaana dila inaanu dhimanno ayaanu doonayna maxaa jira meesha laguma dhimanayo lagumana noolaanayo laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa sida ilahay u yidhi subxaana wa tacaala wayaatiihi almowtu min kulli makaanin wamaa huwa bimayit sida ilahay u yidhi subxaana wa tacaala geeridii baa meel walba uga imaan nafti ayaa diiqin inuu qofku dhimanayo ayuu u malaynaya wuu gubanaya wamaca daalika haddana ma dhimanayo markaas ilahayna lama hadlayo subxaana wa tacaala kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun ilahay subxana wa tacala kuwaasoo kale lama hadlo bal ilahay wuu iska xijaabaya subxaana wa tacaala uma qalmaan ilahay inay la hadlaan subxaana wa tacaala walidaalika waxa keliya oo hadal uga furan yahay ninkii khaasinka ahaa ama ilaaliyihii naarta ilaalinaya waardiyaha ahaa keliya ayuu uga furan yahay inay la hadlaan wa qaaluu yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuka bay odhanayaan maaligow ninkii naarta ilaalinayo wey ilaaha intaad u tagto nagala hadalo hana dilo bay leeyihiin liyaqdi calaynaa rabbuka inaanu dhibanno ayaanu doonaynaa bay leeyihiin kadibna arjigii ayay dirsanayaan oo ay qoranayaan waxaa la sheegay tafaasiirtu ay soo gudbinayaan arjigaasu inuu ka maqnaanayo kun sano jawaabtii aanu imaanayn kun sano lala hadli maayo waa laga aamusiyo faraha laga qaadi kadibna kun sano kadib bay jawaabtu u imaan waxaa la odhanayaa innakum maakisuun meesha waad joogaysaan oo kama tegaysaan baa laleeyahay sida ayay ku jirayaan walciyaadu billaah noloshaa xun oo dulliga ah ayay ku jirayaan walciyaadu billaah gaaladii haddii ay yihiin arrinkaasu waa gaaladii weye kufaarti weye ninkii gaalnimo ku dhintay weye oo ama gaalnimo asala ku dhintay ama gaalnimo munaafiqnimo ah ku dhintay ama gaalnimo murtadnimo ah ku dhintay wey <clears throat> saddexdaa mid ka mid ah qofkii sidaa ku dhinta walciyaadu bilaah sidaa ayuu ku jiraya naartaa ayuu ku jiraya mana dhimanayo mana noolaanayo nolosha noocaasa ayuu ku jiraya abadiyan abad alaabidiin khaalidiina fiiha meel allaale meelay ka aadayeen haba yaraatee ma jirto sidaa ayuu ku jiray meeshu marka meel caadiya ma meel naxdin badan wey aad iyo aad ilaahay laga magan galo weye subxaana wa tacaala laga fogaado wey naarta marka la soo gelinayo ilaahay wuxuu noo sheegayaa subxaana wa tacaala in xoog lagu soo gelinayo maxaa jira meeshuu meel la aado iyo meel loo xiiso toonna ma aha wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirdaa buu ilahay leeyahay subxaana wa tacaala waanu soo kaxaynaynaa mujrimiinta u fiirsada qur-aanku mujrim yuu u yaqaanaa mujrim qur-aanku wuxuu u yaqaanaa gaalka ninka ilaahay diiday subxana wa tacaala ee alle la dagaalamay ee alle shareecadiisa raaci waayey ee diintiisa diiday qur-anku ninkaasu mujrim u yaqaana maqaayiista hadda way isbeddeshay ninka ilaaha yaqaanba hadda mujrim loo yaqaan laakiin qur-aanka u fiirsada kulli qur'aanka oo dhan meeshuu ka hadlayo mujrim waxa uu yaqaanaa ninka ilaahay diiday subxana wa tacala bal qur'anka o dhan akhriya mujrimiin baa ilahay ku sheegaya subxana wa tacaala dembi kuwii dembiyada galay ee mujrimiinta ahaa ayaa ilahay ku sheegaya subxana wa tacala maxaa jira ilahay bay ka hor yimaadeen shirki dembi ilaahay subxaanahu wa tacaala alle oo subxaanahu wa tacaala laga hor yimaadona dembi ka weyni ma jiro shirki wax ka weynina ma jiraan walciyaadu billaah diintii alle la diido loo hogaansami waayo saa darteed baa ilahay mujrimiin ku sheegaya subxana wa tacaala wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wurda ayaa ilahay yidhi subxana wa tacaala mujrimiintii baa sida geela horweynta loo soo kaxayo oo kale ayaa loo soo kaxaynayaa oo xaggee baa la keenayaa ilaa jahannama wurda jahannama ayaa lagu soo aroorinayaa waxay yidhahdeen mufasiriintu waxay u malaynayaan meeshu diiq baa uga muuqanaya markaas bay u malaynayaan inay meeshu biyo leedahay sida geela horweyntaahay uu meel biyole markuu arko ugu qamaamo saas oo kale u lala dhaco loo soo kaxayo saasoo kale ayaa loo soo kaxaynaya walciyaadu bilah laakiin markay meesha yimaadaan meeshii naar weeye wax allaale waxyaale ma jiraan cadaab unbaa taalla walciyaadu bilah naar unbaa taalla wax kale oo yaalla haba yaraatee ma jiraan wey sidaa ayaa marka meesha loo keenaya oo loo soo gelinaya walciyaadu bilah naartu markaa khadiir jiddan weeye nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waad garanaysaan oo naarta ilaahay buu ka magangeli jiray kulla salaatin salaad kasta oo uu tukanayo nebigu ilaahay wuxuu ka magangeli jiray naar ducada nebigu akhrin jiray sala allahu caleyh wasalam allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabr wa min cadaabi jahannama kula ducaa bal nebigu sal ly slam wuu amray dadka inaanay ducadaa ka tegin buu nebigu amray sala allahu aleyh wasalam kulli salaad kastoo ay tukanayaan atixiyaadka markii loo fariisto allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannama min cadaabi alqabr ilaahow riwaayaad kala duduwan wey ilaahow cadaabkii jahanama marna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 wa tacaala isu idaafeeyay adduunka haddii qofku yidhaahdo addoonkaygi baa tahay waad xanaaqaysaa laakiin kan ammaan weeye in ilaahay ku yidhaahdo addoonkaygi maxaa jira ilaahay rusushiisii ayuu ku yidhi addoommadaydii ilaahay yidhi subxana wa tacaala nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ilaahay ku faaninaya inuu addoonkiisi yahay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab ilahay ku ammaanaya subxaana wa tacaala ilaahay dadkan buu ammaanayaa wuxuu ka dhigay addoommo isagu uu leeyahay ina lilaahi cibaadan ina lilaahi cibaadan khallasuu fii xubbihi fakhtaarahum faradiya lahum khudaama qowman ida jana dulaamu calayhimu absarta qowma sujada waqiyaama yataladaduuna bidikrihi fii leylihim wayukaabiduuna lada nahaari siyaama qom ilaahay subxaana wa tacala uu leeyaha wey ilaahay bay xubigii u khaalis yeeleen ilaahay bay jeclaadeen subxaana wa tacaala xubbigiibay khaalis uga dhigeen ilaahay baa markaa intuu doortay wuxuu ka dhigay khudaamtiisii kuwa isaga u shaqaynaya ilahay ka dhigay subxana wa tacaala ilah khaadim dhigto yani diintiisii baad u shaqaynaysaa cibaadadiisii baad ilahay u shaqaynaysaa subxana wa tacala isagoo ilahay shaqa kaama rabo laakiin ilahay wuxuu kugu sharfayaa subxaana wa tacaala inaad diintiisii cibaadadiisa u shaqayso ayaa ilahay kugu sharfayaa subxana wa tacaala qoomka noocaasa ilahay wuxuu noo sheegayaa tilmaamahooda waxa ka mid a habeenkii bay soo jeedaan oo salaatuleil ku soo jeedaan maxay ilaahay weydiisanayaan ilahay waxay weydiisanayaan subxaanahu wa tacaala naartii bay ka magangelayaan alle subxaana wa tacaala والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما حسن البصري رحمه الله تعالى كان غراما يعني مid kaa tegaya maha wey kula joogaya mar walba dayn weeye xasanulbasri wuxuu yidhi raximah llahu tacaala kulla hariimi nin kasta oo xoola kugu lihi maalin maalmaha ka mida ah waa kaa fuqiyo waa kaa tegi buy ama waad ka dhiman ama wixiisi baad iska siin ama waa ku cafin laakiin jahannama kuma cafinayso mar hadday dayn kugu yeelato ku cafin mayso dayntu maxay tahay ilahay aad caasiday weye subxaana wa tacaala markaad ilaahay caasido subxaanahu wa tacaala cisyaan ula timaado ee alle aad u soo noqon weydo ee aad noqoto cabdun aabiqun addoon baxsada ee ilaahay ka baxsaday subxaanahu wa tacaala ee la raadinayo ee lasoo qabanayo ee alle loo geynayo subxaana wa tacaala ee adigoo alle ka baxsaday ee baxsada lagu soo qabtay ee boqorkaagii lagu keenay boqor xoog badan oo awood badan uu yahay boqorkaas waa ku ciqaabaya shaqadiisii iyo hawshii uu kuu diray baad ka baxsatay waad carartee duurkaad gashay boqorkaas muxuu kugu samaynaya maalintuu ku qabto maalinta ku ciqaabaya laakiin haddaa alle usoo noqoto subxaana wa tacala intaad cararto kulligan oo dhan aabiqiin baan nahay ilaahay baynu ka cararaynaa maxaa jira macaasidu sidaa weeye markaad ilaahay u soo noqoto subxaanahu wa tacaala alle subxaanahu wa tacaala wuu ku cafinaya wuuna ku abaalmarinaya marinaya laakiin adigoo baxsada markii lagu soo qabto weliba kufri iyo gaalnimo la yimi subxaanahu walciyaadu billaah gaalnimo iyo kufri ku dhacee sidaa ku tegey markii lagu soo qabto ilahay waa ka aarsanaya subxana wa tacaala in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa mar haddii aad gaalnimo ula tagto ilahay ku cafin maayo laakiin wixii ka hooseeyo oo dhan haddaad ula tagto yacni adigoo aan toobad keenin wey gaalnimaad la timi kadibna waad ku dhimatay shirki baad la timi waad ku dhimatay adigoo aan toobad keenin ilaahay ma cafinayo subxaana wa tacaala kuma cafinayo alle alle waa kii ka arsada wey ka arsanaya dadka waa wanaagsan marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa naartiisa ayay ka baqayaan rabbana srif cannaa cadaaba jahannama habeenkii o dhan bay taagan yihiin ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما cadaabkeedu waa dayn aan kaa fuqahayn oo kaa harihayn wey inahaa saa'at mustaqaran wa muqaama ayay leeyihiin ilahay bay weydiisanayaan subxana wa tacala inu alle ka cafiyo ilahay bay weydiisanayaan inuu alle raggii salafkii qayb baa waxay oran jireen markay caaw dhan tukanayaan ilaahu aniga oo kale kuma dhiiran karo inuu jannadaada ku weydiistee bal fiirsada ilaahu anigaoo kale kuma weydiisan karo kuma dhiiran karo inuu jannadaada ku weydiisto ee naartaada iga badbaadi ayay oran jireen soo ma garanaysid sidaa wey waladiina waladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun ayaa ilah yidhi subxana wa tacaala ina cadaaba rabbi waladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun maxaa ka dambeeyey waladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun ina cadaaba rabbihim hayru ma'muun cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala mid aamin laga yahay maaha nina aaminka ma ah marka cadaabka ilaahay bay ka baqayaan subxaana wa tacala dadkan wanaagsanaa ayaa tilmaamahoodii laga warramaya cadaabkii bay ka baqayaan kuwa ka baqaya mushfiquun wey maxaa jira cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala nin aamin ka noqon karo ohan kara aniga security baan haystaa wax allaale waxay ii imaanaya male camalkayga waa fiican yahay naar ma jirto i imaanayso saxaabadii radia allahu tacaala canhum ibn abi mulayka waad garanaysaan xadiiskiisii uu lahaa soddon saxaabadii ka mida saxaabadii waaweynayd ka mida ayaan la kulmay oo kulli mid kastii wuxuu ka baqayey nifaaq buu naftiisa uga baqayey buu leeyahy mid kasta inuu munaafiq yahay buu ka baqayay innaga ma innagaaba arrinkaa ku dhacnaba haddii la hor munaafiqnimo helays dadkaad gaalaysiinaysaa baa lagu ohanaya laakiin iyaga nin walbi wuxuu ka baqayey munaafiqnimo iyo naftiisa uga baqayey buu leeyahay xasanulbasri wuxuu leeyahay maa madaa mu'minun walaa ya'tii mu'min ma tegin mana imaan doono ilaa wahuwa mushfiqun naar buu ka baqayaa buu leeyahy walaa madaa munaafiqun walaa ya'tii munaafiq ma tegin mana imaan doono ilaa wahuwa aaminun siduu aamin u yahay buu iska dhimanayaa buu leeyahy dad aragto nin munaafiqa waxa lagu yaqaan isagoo aamin u ahoo naartaba aan danka lahayn oo naari inay jirtoba aan wax kale u hayn in allaha kafuurun raxiim unbu iska xifdin kadibna sidaa buu iskaga dhiman buu leeyahay ina qawman aqarahum amaniya albaaila buu yidhi xasan albasri raximah allahu tacaala rag baa waxa kadiyey amaniya albaaila ismoodsiis baatila ayaa kediyey qaaluu naxnu nuxsinu danna biاllaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baanu daniga u wanaajinaynaaba ilahay baanu khayr ka ba yidhahan wakadabuu buu yidhi fain axsanu danna la axsanu lcamala buu yidhi haddii ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay daniga u hagaajin lahaayeen camal wanaagsan bay samayn lahaayeen buu yidhi laakiin nimankaas waxay ku dhacday buu yidhi waxay siday ugu jireen ammaan iyo ugu jireen ayuu wuxuu yidhi kharajuu min addunya bikayri tooba toobad la-aan bay uga tageen buu yidhi adduunkii soo ma garanaysid saa darteed bay marka mu'miniinta waxa lagu yiqiin inay baqaan naarta ka baqaan tilmaamaha lagu yaqaano wey ee ilaahay ku ammaanayo weye subxana wa tacaala ee taariikhduna noo xusayso ee dadkii oo wanaagsanaa lagu yiqiin wey caaisha radi allahu tacaala canha ayuu leeyahay inankii ee u ahayd eeddada u ahayd ayaa wuxuu leeyahay waxaan soo booqday maalin maalmaha ka mid a ah. ayaan eeddaday soo booqday buu yidhi markaas ayaa waxaan u imi yidhi goor subaxa subax wey barqo ayaan u imi buu iyadoo tukanaysoo taagan ayaan u imi markaas baan isag taagay qur-aan aayad bay akrinaysaa ku celcelinaysaa buu yidhi aayad bay ku celcelinaysaa way ay akrinaysaa buu yidhi aayaddaasoo ilaahay subxaana wa tacaala cadaabtii kaga warramayo sida uu dadka mu'miniinta ay markay xagga tagaan ilaahay subxaana wa inuu cadaabtii ka badbaadiyey oo alle kaga warramayo subxana wa ee suuratu duur ku jirtay kaga warramaya alle subxaana wa tacaala marka wuxuu yidhi aayaddaa ayay la taagan tahay oo ku celcelinaysaa ku celcelinaysaa ku celcelinaysaa waana oynaysaa bui kadibna waan u taagnaa u taagnaa u taagnaa u taagnaa u taagnaa ayaan ayaan daalay bui waan daalay bui kadibna waan iska tegey waxaan iska aaday waxaan idhi bal suuqa iska tago ka soo danayso oo soo noqo kadibna suuqii baan tegey waan soo danaystay waan soo noqday waanu imi weli way taagan tahay waana oynaysaa aayaddii bayna ku celcelinaysaa saasay u taagan tahay weli aayaddii bay ku celcelinaysaa baqdin ay baqayso wey soo ma garanays baqdin ay baqayso ay naartii ka baqayso ay sidaa u samaynaysa kulligood o dhan saas ayay ahaan jireen saxaabadii waaweyneed radia allahu tacaala canhum abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu markuu dhimanayey ama ka horba isagoo baqaya ayuu dhintay markasta wuxuu oran jiray wallaahi waxaan jeclaaday inaan iska da abubakar inaan ahaadee ninkii jannada loogu bishaareeye sideedda janno baad begelaysaa nebigu ku yidhi sala allahu caleyh wasalam xaalkiisa aynu garanayno wuxuu leeyahay wallaahi iska daa janno iyo waxaad ka warramaysaane wallaahi waxaan jeclaaday inaan ahaado shacra ama tin qof mu'mina laabtiisa ku taal inaan ahaado baan jeclaaday buu leeyahy wallaahi waxaan jeclaaday daa'ir shimbir soconaysa inaan noqdo an waxba lee weydin waxba lee xisaabin ayaan jeclaan lahaa buu leeya abubakr cumar radi allahu tacaala canhu markii uu dhimanayey ayaa markuu naftii la dacniye nabarka lagu dhiftay ee nafti hayso ayaa wuxuu yimi cabdullahi bn cabaas radi allahu tacaala canhu markaas ayuu gacanta mariyey markaas buu yidhi jismun laa tamasuhu naar jirkaan naare ma taabanayso gura haada bikayri ya cabaas buu ku yidhi aniga nimaan ahayn arrinkaa ku kedi buu yidhi ku khiyaan buu yidhi cabdullahi bn cabaaso cumar bin khadaab baa ohanaya radi allahu tacaala canhu nimaan aniga ahayn arrinkaa ku kedi buu yidhi aniga ma aha ninka hadalkaa ku kedinayso oo maxaan la odhan waayey buu yidhi maxaa jira wuxuu yidhi kaana islaamuka cizan lilmuslimiin markaad soo islaamtay cizi buu muslimiinta u noqday wa kaana hijratuka fadxan lilmuslimiin markaad hijratona fadxi bay u noqotay muslimiinta buu yidhi wawilaayatu cadlan wilaayadaadina caadilnimay ahayd waqad qutilta madluuman adigoo madluuman waa lagu dilay buu yidhi lagaa gardaran yahay maxaa la odhan waaya hadalkaa buu yidhi markaas ba ilaahay baan kugu dhaariyey ushhiduka billaah haadihi alkalima ilaahay beri markaan u tago hortiisa intaad soo istaagto magaga markhaanti furaysaa buuri cabdullahi bn cabaas waa aamusay cali bn abi aalib radi allahu tacala anhu dhinaciisa taagnaa baa yidhi nacam naxnu nushhiduka annagaa kugu markhaanti furayna ilahay markaanu beri u tagno inuu sidaa xaalkaagu ahaa saasuu u baqayaa radi allahu tacaala canhu waa cumar bin khadaab radi allahu taala xaalkiisu meeshuu maraya ad garanaysaan wey sidaa ayuu u baqayaa radi allahu tacaala canhu naar buu ka baqaya wuxuu ka baqayaa waa naar waxaa lagu yidhi maxaa jira nebigii baaba kuu ballan qaaday adduunka adigoo jooga inaad janno gelayside maxaa jira nebigii baa ku jeclaaye nebigii sala allahu alay wasalam abubakar iyo cumar aniga iyo abubakar iyo cumar baa wada soconno halkaa wada gallay aniyo abubakar aniyo abubakar aniyo abubakar buu nebigu oran jiray markaas bu wuxuu yidhi wallahi kaas waa fadli ilahay i siiye subxana wa tacaala amaa bakdinta i maanta aan ka baqayo bakdinta maanta i hayso aan ka baqayo racyadaa muslimiinta ilaahay ii dhiibe weeye buu yidhi yaa laytanii wallahi waxaan jeclaan lahaa buu yidhi inay ii noqoto kafaafan laa lii walaa calaya khayrkii aan hore u shaqaystay iyo dembigii aan galay waxaan jeclaan lahaa inay isleekaadaan oo anigana aan waxba lay weydiisteen waxba la ii raaceen waxna aan heln baan jeclaan lahaa sidaan u farqo ayaan jeclaan lahaa cumar bin khadaab radi allahu tacala canhu cali bin abi aalib radi allahu tacaala canhu isagana saas oo kaleeto waxa uu leeyahay wuxuu leeyahay waktigu waa dheeryahay safarku waa dheeryahay wuu qaylinayaa isagana markaasana maxaa kaa qaylaysiinaya markaas waxshat lqabri qabriga keligii baan ku noqonaya cidi lama joogto wa bucdu safar safarku waa dheeryahay wazaadu qaliil daabkuna aad iyo aad buu ugu yaryahay cuثmaan <clears throat> radi allahu tacaala canhu wuxuu leey wallahi low wuqiftu bayna aljannati wannaar wallaahi naarta iyo jannada dhexdood haddii la istaajin lahaa oo laa aclamu ayatuhumaa asiir midaan aadayo aan gelayo aanan garanayn buu leeyahay wallaahi lakhtartu an akuuna ramaadan wallaahi waxaan dooran lahaa in aan dambas noqdo intaanan ogaan midaan gelayo ayuu leeyahy intaanan ogaan middaan gelayo inaan dambas noqdo ayaan jeclaan lahaa buu leeyahy maca salaama khulafaa raashidiin wey nimankaad garanaysaan xaalkoodi wey abu cubayd ibnu jaraaxa radia allahu tacaala canhu tobankii jannada loogu bishaareeyo wey waxa uu leeyahay wallaahi lawadadtu an akuuna kabshan wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaan wan ahayba ayaan jeclaan lahaa buu leeyahay oo fa dabaxa ahlahu reerkiisu ay qalaan reerkiisu intay qashaan fa akaluu laxmahu waxasuu maraqa hilibkiisana cunaan maraqiisana cabaan ayaan iska jeclaan lahaa buu leeyahy maca salaamaan sidaa ku tago intaa naar hortigi lahaa ama ma garanaysaa ilaahay subxaana wa tacala meel u geynayo aana war haynin amaa inaga masaakiin nin walba waxaad umalaysaa in jannadii albaabka uu magaciisa ku qoran yahay inagoo wax camal ah ama camalkeennu aad iyo aada u hooseeyo ayay saas nala tahay maxaa jira kulamaa qofka camalkiisu ziyaadoba cabsidiisaa badanaysa kulamaa camalkiisu yaraadona geesinimadiisaa badanaysa amaaniya albaaila ayuu iska gelaya walidaalika wuxuu yidhi salmaan alfarisi radia allahu tacaala canhu halaaatun saddex qolo ayaa marna iga qoslisa marna iga ohoysa buu yidhi saddex qolo markaan arko marna waa qoslaa marna waa ooyaa buu yidhi taalibu dunya walmowtu yadlubuhu mid ka horeeya waxa weeye nin adduunyo doonaya mowtku isagana mowtkuna doonayo isna adduunyuu raadin oo daba soc sideen oo kale meeshii adduunyu gashoba waa inagaa geli ayuu adduunyuu daba geli oo daba socdaa isagana mowt baa daba socdo raadinaya haafilu walaysa makfulun canhu nin haafil ah waxba aan kala ogeyn iska soconaya goor uu dhimanaya war uma hayo wuu iska socdaa sideen oo kale laakiin isaga waa lala socdaa إذا khلوت dهر يوم فlا تقل iنii khلوت ولكن قل عlya رقيب hadaad maalin maalmaha ka mid aad isaragto adigoo keligaaya ha oranin keligay baan ahay walakin qul calaya raqiibu waardiyaa laga hayaa dheh waa lagula socdaa xarakaadkaaga iyo socodkaaga iyo waxaad qabanayso iyo wax kasta waa lagula socdaa wma ylfidu min qowli ila ladayhi raqiibu catiid naxnu ahlu اlyaqiini bاlmowti wاlbacثi وcarض اlأqwaali wاlأfcaali ثuma la narcuu wqad acdar allahu bطuuli الbaqاءi wاlamhaali ayu shayin tarakta ya caarifa biاllahi lilmumtariina wاljuhaali tarkabu shaya laysa fiihi siwaahu ficila ahli dalaali maxaad uga tagtay buu leeyahay wax kaloo adigu ogin hadalkaagi la keeni doono ficilkaagi waxaad samaysay la keeni doono adigu og dhimanayso adigu og alle in lagu horgeynayo subxaana wa tacaala aad og tahay janniyo naar maahayna meesha inaana wax kale jirin ilaahay wakti ku siiyey subxaana wa tacaala inaad fikirto inaad camal fiican samayso laakiin dan kama lihid wax kaloo aad qabanaysoba ma jirtid waxaad qabana ma jiro ilaa waxaad qabanaysaa wixii ficila ahli dalaali gaalada un waxay qabanaysa unba adiguna samaynaysaa muslimna waad sheeganaysaa buu leeyahy غاafilu walaysa makfulu canhu ضاaxiku mala'a fiihi laa yaclamu rab اlcaalamiina subxaanahu wa tacaala shaahidu rab اlcaalamiina raadin calayhi raadin canhu aw qaadibun calayh nin iska qoslayo iska ciyaaraya oo aan war u haynin ilaahay subxaanahu wa tacaala ma raalli buu ka yahay mase wuu caraysan yahay naarta marka wax ciyaara maaha dadkii hore wanaagsanaana waxaa lagu yiqiin inay ka baqaan naarta saas baa marka dadkan wanaagsan ilahay ku sheegaya subxana wa tacaala jannada cagsigeeda wey ilahay wuxuu ugu talagalay subxaanahu wa tacaala ahla daacatihi dadkiisa daacadiisa daacadiisa qabta ee alle subxaanahu wa tacaala jecel ee alle subxaanahu wa tacaalaa waddadiisa ku socda ilaa ay alle kala kulmayaan ayaa alle wuxuu u diyaariyey subxaanahu wa tacaala inuu janno geeyo ilahay taasuu u diyaariyey subxana wa walidaalika markii ilaahay naartii sheegay aayaddeenu horay u akrinay ee qaaf ku jirtay yaa ilaahay wuxuu ku xejiyey subxaana wa tacaala jannadii iyo dadka iskale wa uslifat iljannatu lilmuttaqiin yaa iskale jannada lilmuttaqiin muttaqiinta iskale dadkii ilaahay siinaya ba alla sheegaya subxaana wa tacaala wa uslifat iljannatu lilmuttaqiina gayra baciid qoladaanu naar bay aadeen meeshaan cadaab keliya ma jirto dad kala raaxaysanaya o nicmaysanaya oo maxay yihiin almuttaqiin waay saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajannati carduha asamaawaati waalardu uciddat lilmuttaqiin yaa iska leh muttaqiinta iska leh intee bay kala jirtaa carduha asamaawaatu waalard ballarkeedu samaawaadka iyo dhulka uu yahay u tartamaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala tartan samaya ayaa alla leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa loo diyaariyey uciddat lilmuttaqiin ucidat liladiina aamanuu biاllahi wa rasulihi aayaad kale waa tii ahayd waxaa loo diyaariyey liladiina aamanuu biاllahi wa rasulihi kuwa iimaanka la yimi ayaa loo diyaariyey iimaan walcamalu saalix dadkaas baa jannada gelaya baa alla leeyahay subxaana wa tacaala bashir aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati lahum jannaatu tajri min taxtiha alanhaar u bishaaray kuwa camalka wanaagsan iyo iimaanka la yimi alimaan walcamalu saalix ilah wuxuu noo sheegaya jannada waxaa lagu galaa aliimaanu walcamalu saalix mutaqiin taqway la yimaadeen ilahay bay ka dhowrsadeen subxaana wa tacaala taqwaduna imtithaalu awaamir illah wa tarki nawaahiyi ilaahay amarkiisa oo la laasimo oo la qaato iyo nawaahidiisa oo laga tago wuxuu ilahay kaa reebay oo laga tago laga fogaado wey dunuubta oo laga tago weye tarki dunuuba sakiiraha wa kabiiraha fadaka tuqa dembiyada oo dhan iskaga tag weynaanteeda iyo yaraanteedaba taqwada laguu sheegayo kaa weyehe ha odhanin xabad sigaara haddaan iskaga dhifto maxay macnaa leedahay xabad sigaar waa yar tahay sax hal yaroo dhuuban oo aan weyneyn weeye ma weyna waktiga la isticmaalayona aad iyo aad bay u yar tahay laakiin ilah agtiisa inay kabiire ka tahay baaba laga yaaba ha yaraysanin marka ha odhanin tarki dunuuba sagiiraha wa kabiiraha fadaaka tuqa wamshi waxdar kamaashi fowqa ardi shawkin yaxdaru maa yara walaa taxqirana sagiiratan faina aljibaala min alxasaa markaad soconayso cirba taagso sidii nin meel qodaxa leh goxondho leh qodax leh ku soconaya sida uu u cirba taagsado sidaasoo kale u cirba taagso meesha ka bax dembiyada isaga cirbataag ka cirbataagso iska ilaali hana odhanin dembigan yar waxba ku yeeli maayo maxaa jira buuraha waaweynka ad arkaysid qururux bay ka kooban yihiin hadaynu furfuro qururux bay noqonayaan haddana intay leegyihiin waa taad aragta dhagaxaan yar yaroo laysu geegeeyo wey dunuubtu saas hadii laysugu geeyo buuray noqonayaan buu leeyahy qofkii marka iskaga taga arrinka noocaas ah muttaqii noqda ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala ayaa ilaahay janno u diyaariyey subxana wa tacaala jannada cajaa'ibka ahyadana ee ilaahay noo fasirayo subxaana wa tacaala meelo badan oo qur'aankiisa kaga mid ah lahum fiiha aswaaju muطaharatun ilahay leeyahy subxaana wa tacaala bashir aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lahum jannaat tajri min taxtiha alanhaar saasoo mahan ayaddii ilahay u bishaaray subxaanahu wa tacaala waa leeyahay subxaanahu wa tacaala risaaqo tiro badan ayay leeyihin nicmooyin tiro badan buu ilaahay u sheegayaa subxaana wa tacaala xuuralcayn baa ilaahay u sheegayaa subxaana wa tacaala inay leeyihin nebigii sala allahu calayhi wasalam markuu ka warramayo isaguna ee uu noo tilmaamayo jannada tilmaamo aada iyo aad u tiro badan buu nebigu ka bixiyey sala allahu calayh wasalam wuxuu noo sheegay awalan nebigu sala allahu calayh wasalam darajaadkeeda jannada in ay yihiin bayna asamaai waalard kula darajatin nin baa u yimi ya rasuul allah darajaadka jannada aad sheegayso imise isu jiraan nebigu wuxuu yidhi sal slam laysa catabata ummika buu yidhi jaranjarada yartaa guriga hooyada looga baxo maanay aha buu yidhi nebigu sal slam laakiin halkii jaranjaro baa waxay tahay bayna asamaai waalardi buu yidhi nebigu sal allahu aleyh wasalam darajaad sarsare wey darajaadkaas sarsare buu nebigu markaa wuxuu nooga warramayaa sala allahu calayhi wasalam dadku inay haddana hadhowdii ay noqon doonaan dad iskuunya kuuniga waxaa la yidhaahdaa xasadka fiican baa la yidhahdaa soomaaliga kuuniga dadku inu wada yaqaanu malayn maayo laakiin macnihiisa xasadka wanaagsan wey inaad qof ku aragto qur'aanka yaqaanoo xifdisan oo aad tidhaahdo anigana haddaan qur'aanka saasoo kale u xifdin lahaa matalan oo kale wey xasadka xunna waxa weye inaad tidhahdo qofkan yaa qur'aanka o dhan ka madoobeeya oo qalbigiisaba ka saara oo jaahil ka dhiga inaad tidhaahdo ka ayaa xasadka xuna marka wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam niman baa jira ambiyadu nebiyada ayaaba quudarayn doona oo la yaabi doona nimankaas darajooyinka meeshay tageen maxay yihiin markii la yidhi nebigu wuxu yidhi sal slam waa rijaalun aamanuu billaahi wa sadaquu waa niman ilaahay rumeeyey oo iimaan la yimi runka sheegay buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam nimankaa runta ka sheegay iimaanka la yimi nimankaa weeye buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam dadkeedii buu nebigu nooga warramayaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam dadka waxay jirayaan markay jannada galaan nin walbi wuxuu jirayaa soddon iyo saddex sano qof walba isku de baa la noqonaya soddon iyo saddex sano ayay jirayaan ayuu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam intaa ma dhaafayaan ma weynaanayaan sanad lama tiriyo meel sanad la tiriyo maaha adduunka sanad baa la tiriyaa haddaad xoogaa iska joogi lahayd somalida waxay tidhahdaa haddii geeri ii ku dayn lahayd gabow baanba ku daynaynba adhow waad iska ceraysan way iska weynaan indhihii baa kaa dhici lugihii baa istaagi sokor baa kugu dhici xanuun waaba iska dhima adigaaba adigaaba nolosha niciba noloshaaba lagu nacsiinba ilahay xikmad buu ka leeyahay subxaana wa tacaala gabowgan iyo xanuunkan iyo waxaan imaanaya xikmad buu ka leeyahay haddii aad weligaa shabaab iyo dhalinyaro iska ahaan lahayd adduunkaa iska sii rabi lahayd iska macaansan lahayd laakiin marka dambe ummadduna waa ku nici adiga ruux haddaad noloshii baad nici somaarka adduunka marka waad gaboobi waad dhiman waad xanuunsan intaas oo dhan wuxuu yidhi nabiga sala allahu alayhi wasalam xagga ma taalo dadku soddon iyo saddex sana wada jirsanayaan bu yidhi nabigu sal slam wuxuu yidhi nebigu sal ly slam ma xanuunsanayaan wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam ma weynaanayaan wuxuu yidhi nebigu sal ly slam ma dhimanayaan wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam dadka meesha jooga ma saxaroonayaan ma kaadsiyaan jannada misqula ma leh adduunka guriga ugu fiican ugu qaalisan ugu dherarka badan ee mise masquulood buu leeyaha baad ohanaysaa aduu masquulo badan leeyahy gurigaa la degaaya guri fiican oo waasica musqulo badan le intaasoo musqulo lagu xaysiinayaaba intaasoo musqulood buu leeyahay jannada male musqulo male jannada meel musqulole maaha jannada dadka jooga ma aha dad isneceb maaha wanazacnaa ma fii quluubihim min hilin ikhwaan baa laga dhigaya dad walaala ah oo isjecel baa laga dhigay mutaqaabiliin way isfiirsanayaan way isku farxayaan oo way sheekaysanayaan yatanaasacuuna fiiha ka'san laa laqwun fiiha walaa ta'thii wayaduufu calayhim hilmaanu lahum kaanahum lu'lu'un maknuun xataa dadka u shaqaynaya wiilasha u shaqaynaya waxaad u malaysaa lu'lu'un maknuun hilmaanu lahum iyaga iska leh dad iyaga ilaahay siiyey ee uu abuuray ee alla siiyey subxaanahu wa tacaala ee iyaga keliya kuu shaqaynaya adiga keliya kuu shaqaynaya wayaduufu calayhim wildaanu mukhalladuun idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manhuura ilah yidhi subxana wa tacaala inama aan dhimanayn xataa dadka kuu shaqaynaya ma dhimanayaan oo haddaad aragto aad u malaynayso lu'lu'an manhuura lu'lu quruxdooda waa lu'lu oo kale ayay u egyihiin oo manhuuran la fidiya meel walba jooga haddaad makhaayad soo gasho tiraahdo toban qof yimaadan cunto ka cunaan sug baa lagu leeyahay kiyu baa lagu jiraa miyaan ahayn kiyu baa lagu jiraa sug baa lagu ohanaya xoogaa baa lagaa soo daahay cabaar baa waktigu sug un baa lagu ohan oo lagu sabirsiin laakiin xagga lu'lu'an manhuuran meel walbay joogaan qof qof u baahna ma jiro waa kaa ilahay nooga warramaya subxaana wa tacaala qof qof u baahan haba yaraatee ma jiro inamadoodii wiilashii u shaqaynaya baa sidaa u eg ayaa alla leeyahay subxana wa tacaala iyagii maxaad u malaynaysaa wuxuu yidhi nebigu sal slam shanlooyinka iyo garfeedhada ay ku shanlaysanayaan wuxuu yidhi nebiga sala allahu alayhi wasalam dahab wey dahab weye buu yidhi nebigu sal la alay slam waxay yar isticmaalayaan xataa oy ku shanlaysanayaan baa dahaba buu yidhi nebigu sala allahu alay slam meesha waxa jooga ayuu yidhi nebigu sala allahu alayhi wasalam gabdho la yidhaahdo xurar cayn ayaa meesha jooga buu yidhi ayaa meesha jooga sida ilahayna qur-aanka noogaga warramayo subxaana wa tacaala xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam xuur cayn baa jooga maqsuuraatun fi lkhiyaam meel kale aan aadi hayn oo gurigooda keliya ku eg ninkooda keliya ku eg ninkooda aan nic ahayn ayaa meesha jooga ninka ugu yar waxa uu leeyahay laba dumara buu yihi nebigu sal slam abu hurayra baa la weydiiyey waxaa lagu yidhi naarta yaa ugu badan ragga iyo dumarka jannadan ayaa ugu badan rag iyo dumarka markaasu wuxuu yidhi naartana waxaa ugu badan dumar jannadana waxaa ugu badan dumar cajiib sidee bay jannada ugu badan yihiin baa l naarta waaba maqalay wuxuu yidhi nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu alay slam ninka ugu yar laba dumar uu leeyahay marka ninka ugu yar hadduu laba dumara leeyahay miyaana dumarku jannada ugu badnayn marka nacam dumarkaa jannada ugu badan maxaa jira ninka ugu yar baa laba dumara leh waxba haysan laba dumaruu leeyahy sida hadba loo kala shaqo badnaayo oo loo kala darajo badnaa adduunka ayaa loo siinaya ilaahay subxaana wa tacaala caadil wey raggana waxbuu jecel yahay dumarkana waxbay jecel yihiin dumarka waxay jeclaayeen baa jannada lagu siinaya ragguna wuxuu jeclaabaa jannada lagu siinaya dumarku quruxday jecel yihiin ilahay quruxdii buu dhamaystiraya subxana wa tacaala ragguna dumar badan bay jecel yihiin dumar badan baa ilahay siinaya subxana wa tacaala bal u fiirsada ilahay dumarka muxuu ku sheegaya kaanahuna luluun maknuun kaanahuna baydun maknuun quruxdoodii baa laga warramaya gabdhaha quruxdoodii say u egyihiin inaa ansha'naahuna inshaaa fajacalnaahuna abkaara curuban atraaba gabdhihii baa dib loo soo celinaya islaan baa u timid nabiga sala allah alay wasalam waxay ku tiri yaa rasuulallah islaan weyn oo socon weyde tabardaro hayso yaa rasuul allah ii ducaylaha jannadii inuu geeyo nabigu wuxu cajuusa janno ma gasho islaan weyn janno ma gasho nebigu sal islanta aw in la fariisatay yaa rasuul allah oo jannaba ma gelaayo miya gabar yar baa lagaa dhigayaa buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam adigoo sidaana janno ma islaanta way naxda wax u islaamaha waaweynkaa dhan inay naar iska aadaya ah mar haddaa weynaato maca laakiin xaalku sidaa maahine adigoo jannadii marka la geynaayo gabar yar baa laga dhigaya innaa ansha'naahunna insha'a baa ilahay leeya subxana wa tacaala dib baanu u abuuraynaa usoo bilaabaynaa baa ilahay leeya subxana wa tacaala gabdhihii baa dib loo soo bilaabi markaasaa gabdha yarana laga dhigay ayaa ilahay ka dhigaya subxana watacaala gabdho yar yaroo bikaara ah baa laga dhigi oo islaagleeg oo qurux badan ayaa ilahay ka dhigaya subxana watacaala gabdhihii quruxdii ay jeclaayeen ayaa ilaahay siinaya nimankana dumarkii ay jeclaayeen baa ilahay siinaya subxana watacaala markaas baa nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu caleyh wasalam adduunka waxa keena masayrka ama hinaasaha waxa loo yaqaano ama xoolihii baan kugu filayn ama ninkii baan dumarkii ku filayn dhibaatooyin badan ba iska jira xagga arrinkaasi ma jirin nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu calayi wasalam ninkiiba ilaahay wuxuu siinayaa quwad boqol nin ah ayaa ilaahay siinaya subxaana wa tacaala awood ayaa alla siinayaa boqol nin awooddiisa maanta adduunka jooga oo kale ayaa alla siinaya subxana wa tacaala walidaalika baan wax masayr la yidhaahdo wixii u baahnayd oo dhanna ilaahay baa siinaya subxaana wa tacaala wax masayr la yidhaahdo ama hinaase la yidhahdo meesha kama jiro dadkoo dhan waa isjecel yihiin waxa adduunka aynu ka naqaano o dhan kama jiraan wuxuu nebigu noo sheegay sala allahu calayh wasalam ragga ayaa maalinta jimcadaa suuqa u baxa jannada suuq bay leedahay buu yihi nebigu sala alla alay salam suuqeeda laakiin qudaar lagama soo iibsado iyo cunto toona ah. qurux baa laga soo iibsadaa wuxuu yidhi nebigu sala allahu calay wasalam jannadu suuq bay leedahay ragga ayaa maalinta jimcadaa baxayo suuqa aadaya kadibna dabayl baa ku dhici dabayshu markay ku dhacdo ayay gebigoodao dhanba bedelaysaa waxaa laga dhigaya waa lasoo cusbanaysiinaya qof cusub ayaa laga dhigi maalin kastoo jimco ah inaga qoladeena reer magaalka ah maalinta jimcada ama maalinta maalmaha magaraneysa markuu shaqada soo dhameeyo meelaha wuxuu tagaa timaha iyo wejiga iyo lagu qurxiyo saabunba wejiga iska mariya garkana waa iska xiiraa dhalinyaro isu ekaysiiya miyaan ahayn laakiin xagga suuqaa tegi kadibna suuqa markaa tagto dabayl baa kugu dhici adigoo dhan baa lagu soo bedeli wuu soo noqonaya gurigii buu kusoo noqonaya gabadhi baa la yaabaysa waxay leedahay qurux baad zaa'idsatay maxaad soo samaysa markaas buu isaguna ohanaya wallahi intaan kaa maqnaa adiguna qurux baad zaa'idsatay maxaad samaysa gabdhu guriga kama baxayaan halkaasay ku jiri gurigaasay joogi sida ilahay noo sheegaya subxana wa tacaala meeshu marka waa meel cajiib oo nicmo aad iyo aad u tiro badan ay taallo wey wax laga sheekeyn karo maaha nicmada meesha taalla nicmo aad iyo aad u weyn ayaa meesha taallow ilaahay subxaana wa tacala waa kan meelo badan alle kaga hadlaya meelaha ugu badan oo ilaahay subxaana wa tacala meesha nicmada taal kaga hadlaya waxaa ka mid a suurat lwaaqica baa ka mid a wa asxaabu اlyamiini ma asxaabu اlyamiin fii sitrin makhduud wadalxin manduud wadilin mamduud wamaa'in maskuub wafaakihatin kasiira laa maqduucatin walaa mamnuuca wafurushin marfuuca waa ka ilah kaga warramaya subxana wa waxaas waa nicmooyinka ay helayaan oo ay cunayaan oo ku barwaaqaysanayaan ilahi waa kan sheegaya subxaana wa tacaala kadalika ilahi waa kan kaga warramaya subxaana wa tacaala suuratu insaan isagana waa kan in badan kaga warramaya alle subxaana wa tacaala in tiro badan alle waa kan kaga warramaya subxaana wa tacaala alle oranaya meelo ka oranaya alle subxana wa markuu noo sheegay asbaabaha jannada lagu galo dadkaas waxay samayn jireen markuu alle nooga warramo subxaana wa tacaala ويطعمون الطعاam على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطcمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمدريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكiina فيhا عlى الأراaئك lا yarwna فيhا شhمسا وlا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويضاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ilahka nooga warramaya subxana wa tacala dharkii xataa cuntadii wax lagu siinay weelka wax lagu siinay ilahay nooga warramaya subxana wa tacaala weelka wax lagugu siinayo fida iyo dahab weeye baa la sheegaya subxana wa tacaala weelkaa wax lagugu siinaya haddana alle wuxuu sheegayaa inuu yahay mid kuleeg oo qof walba calooshiisa ku jaan an uma baahanid inaad tidhaahdo iigu soo celi laakiin ilahay wuxuu sheegayaa wuu ku jaan go-an yahay inti aad u baahnayd oo calooshaada leekayd un baa lagu siinaya wayusqawna fiiha ka'san kaana misaajuha zanjabiila caynan fiiha tusamaa salsabiila ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ايش هذا ربطه ده نعمة ربطه هذا بقرتي نمر ربطه مش أو دقالا أدون كان dad badan baa adduunkii ma garanaysa ku cidiya murxaya oo oranaya halkaanaan madaxweyne ka noqonaya ama halkaanaan boqor ka noqonaya ama halkaanaan barasaab ka noqonaya wakti badan ku bixinaya laakiin waxaa laga yaba inaad weydo saad u raadinayso u raadinayso iska dhimato adaan helinba oo dhiig u daadisay oo balaayo ku samaysay oo ummad laysay oo dembi u gashay oo baa laga yaabaa masaa'ib tir badan aad samaysay waxna aadan helin baa dhici karta waxaa laga yaabaa inaad hesho oo haddana ku deganaan weydo calfan weydo maxaa jira intaasoo mucaarad baa kugu kici xagga mid baa ka soo kici xagga mid baa ka kici xagga mid baa ka kici dagaal un baad ku jiri dagaal baad waktiga ku dhamaysanaysa finish laakiin xagga waa mulki taam wax kugula diranaya male walidaalika baa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam anigu waxaan garanayaa qofka ugu dambeeya ee naarta ka soo baxaya ee haddana qofka ugu dambeeya ee jannada gelaya baan garanayaa buu yidhi nebigu sal slam mulkigiisu intuu leegyahay baan garanayaa buu yidhi nebigu sal slam ninka ugu dambeeya naarta laga soo saaro jannada markii la geliyo buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam jannadii ayaa ilaahay odhanaya xadiiski dheeraa wey laakiin biikhtisaar ilaahay baa wuxuu ku odhanayaa subxaanahu wa tacaala gal jannada jannadii ayuu fiirinayaa kadibna waxa u malaynayaa la tusinayaa inay jannadii buuxdo markaas buu wuxuu odhanaya yaa rabbi jannadii waa buuxdaa ilahi wuxuu leey subxana tamani bal intaa adigu rabto sheego baa la leeyahy markaas baa ilahay qalbigiisu ka warray cabaar buu aamusaya xoogaa buu ku fekeri meelihii uu yaqiiniyo wadankii iyo magaaladiisii iyo bal intaa in haddii lagu siin lahaa buu ohanaya ilahi wuxuu leeyahy subxana wa taala zid wad weli wad wad wad wad wad ilaa uu adduunka oo dhan ka fekero adduunka oo dhan markuu ka fekero ayaa ilahay wuxuu ku odhanaya subxaana wa tacaala intaa iyo toban jibaarkeedaad leedahay markaasuu ya rabbi atastahziu bi wa anta rabu alcaalamiin manaa waxaa u qalma ma jees jeesjeesaysa adigoo rabbigii rabualcaalamiin ah waxaa maba u qalmo aniga ninka hadda naarta laga soo bixiye baan ahay maniga waxaa heli karaa iyo toban jibaarkiis mayaan heli karaa markaasaa ilahay leeya subxana wa tacala waa sidaas wey saasaad leedahay waa ninka ugu yar buu yidhi nebigu sala allahu calay wasalam ugu mulkiga yar weeye buu yidhi nebigu sal ly salam bal fiirsada mulkigiisa ninka ugu mulkiga yar maxaad u malaynaysaa saabiqiintii wasaabiquuna alawaluun maxaad u malaynaysaa maxaad u malaynaysaa asxaabu ulyamiin maxaad u malaynaysaa shuhadadii maxaad u mala maxay helayaan dadkaas maxay heli doonaan wax laga sheekayn karo marka maaha waidaa ra'ayta huma ra'ayta naciima wamulkan kabiira baa ilah yidhi subxana wa tacala haddaad rabto inaad meesha wax aragto waidaa ra'ayta huma ra'ayta naciima wa mulkan kabiira markaas baa dharkoodii naloo ka sheekeynaya xataa ay qaadanayeen caaliyahum hiyaabu sundusin khudrun wa istabraq dharkoodu waa sundus waxa weeye xariir adag iyo xariir jilicsan kulliba waa la sin xariir baa meesha laga qaataa qoladii xagga naarta aynu soo aragnay walciyaadu billaah qadiraan buu ahaa dharkoodii walciyaadu billaah qoladaana ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala xariir ayay qaadanayaan xariirtii baa loo kala duwe markaasuu marba noocu rabo qaadanaya marna mid adag buu qaadanayaa marna mid jilicsan buu qaadanaya caaliyahum hiyaabu sundusin khudrun waistabraq waxulluu asaawira min fidatin wasaqahum rabuhum sharaaban dahuura markaas baa ilahay nooga warramaya haddana intaa keliya maahine nimanka haddana alla wuxuu nooga warramaya dadka alla wuxuu nooga warramaya haddana xulliyada iyo waxa laysku qurxiyo ilaahay siiyey subxana wa tacala fidbaa la siinayaa dahab baa la siinaya laysku qurxiyo rag iyo dumarba xagga waa la wada qaadanaya qoortii baa buuxda garaarihii baa buuxa meel walbaa buuxa dahab iyo fidba hadba ka rabtaa gashanaysa rag iyo dumar xagga qurxiska lama kala leh isku mid wey maxaa lagu iibsadaa waxyaalaha lagu iibsado waxaa ka mid a wuduu salaadaa ka mid a waysadaa ka mid a walidaalika buu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam tabluqu xilyat lmu'min xaysu tabluqu wuduu'ah ninka qofka mu'minka xilyadiisu ama isqurxintiisu dahabkiisu wuxuu gaaraya meeshay weesadiisu gaarto markaas buu abu hurayra xadiiska wariyey markuu wariyey bu abu hurayra wuxuu samayn jiray weesada ayuu gadaal geyn jiray ilaa halkaa ayuu gaarsiin jiray isagoo raba in halkaa loo gaarsiiyo dahabkii iyo fidadii loo gaarsiiyo doonaya amaalu saalixa khayr weeso wuduu salaad salaadoo loo kaco wakti hore la yimaado jamaacadoo la yimaado habeenkiioo la kaco waxaasaa lagu helaa walidalika ilah waa ka nooga warramaya subxaana wa tacaala waxyaalahay jannada ku galeen sadaqada la bixiyo waxyaalaha jannada lagu galo wey nicmada waxyaalaha lagu helo wey ilahi waa ka nooga warramaya subxaana wa tacaala o ilahay le subxana wa tacala in almuttaqiina fi jannaati wacuyuun aakhidiina ma aataahum rabuhum inahum kanuu qabla dalika muxsiniin kanuu qaliila min alleyli ma yahjacuun wbilasxaari hum ystakfiruun w amwaalihim xaqu lisaa'ili wاlmaxruum nabiga salى اllahu alayh wasalam ya ayuha nnaas maka nebigu nale sal allahu alayh wasalam yaa ayuha annaas acimuu acaama wasiluu arxaama wasalluu bileyl afshu salaama afshu salaama waacimuu acaama wasiluu larxaama wasalluu bileyl wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam buu leeyahay nebigu sal allahu alayh wasalam jannadii baad gelaysaa taa waxa kaaga sii daran jannadii markii la tago wax ka daran baaba jira jannadii ka macaan badan oo maxay tahay ilahay aragtidiisi weye subxana wa tacaala ilaahay baad arkay subxaanahu wa tacaala alle ku tusi maalintaas wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira maalinta ilahay arkaysa weye subxana wa tacaala allah u imaanaya subxaana wa tacala markaasu ya ahlualjanna war ma idiin nicmaya ahluljannooy markaas ba ya rabbi ma nicmaa noo hartay wax walbaad naartii baa naga badbaadisay jannadii baadna gelisay nicmaadna siisay wax noo haray miyaa jira markaas bu ilahi xijaabka iska feydaya subxana watacaala wejiga alle ayay arkayaan markaa ayay ku raaxaysanayaan taladud nicmada ugu weyn oy arkaan ilahay wejigiisa weeye subxaana wa tacaala soo maaragtid ilahay wejigiisa baa meesha lagu arkaya amaa kuwii kale kala inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun ilahay isma tusinayo subxaana wa tacaala ilahay mawslifat iljannatu lilmuttaqiina gayra baciid hada ma tuucaduuna likuli awaabin xafiid man khashya الraxmana bاlغaybi wajaءa bqalbi muniib اdkhuluuha bsalaami dalika ywm اlkhuluud lahum ma yashaaءuuna fiiha waladayna maziid aragtida ilah wey subxana wa tacaala fiiha waladayna maziid ilahay aragtidiisa weye subxana wa tacala alle arkaya haddana alle subxaanahu wa tacaala raalli buu ka noqonaya wuxuu leeyahay maantay raalli baan idinka noqday oo falaa askhadu calaykum abadan weligay idiin caroon maayo maca salaama raalli baan idinka noqday ilahay baa raalli ka noqonaya subxana watacaala waa nicmooyinka waaweynay helayaan wey maxaa kaaga sii daran haddana waxaa nicmaayo helayaan meesha khuluudun falaa mowt weeye malakalmowtkii baa lasoo kaban naarta iyo jannada dhexdooda ayaa la keeni buundada u dhaxaysa kadibna wan baa laga dhigi waxaa la odhanaya yaa ahlaljanna ma garanaysaan haaho waan garanaynaa ahlunaar ma garanaysaan haaho waanu garanaynaa malakalmowd weeye kadibna waa la gowrici waxa lon ya ahl aljanna khuluudun falaa mowt ya ahl annaar khuluudun falaa mowt wsala allahu calaa sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalam wbilahi towfiiq